بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث wuxuu ku jiraa تعداad أنواع علوم الحديث markaasuu nooca sagaal iyo tobanaad waa مضطربka oo laga hadlo marka مضطرب iyo maqluub iyo mudraj musaxaf shaahid kulahaa juz ama masaa-il min abwaab alcilal le marka haddii uu hadda baabulcilal uu dari lahay oo la dhihi lahaa min masaa'il cilmi lcilal alibtiraab fi lisnaad ama ibtiraab fi lmatni waa suuragal waa manaa cibaara can mas'ala waaxida weyaan ibtiraabka marka alibtiraab ama almutarib ismu faacili min اطرba اftacala isimkeeda faacil wa wاlاضطiraabu huwa fasaad الأmri waاkhtilaalu nidaamihi shay sidii awal lagu yaqiinay ay ku socdeen oo isbedel ku yimid yaa laga yaa lagu magacaaba waxaa laga soo qaata lha maأkuud min اضطiraabi mawji الbaحr إida taxaraka wataqalaba amwaaj siday u gadgadoomayso oo kale iyo isnaadka muطalibka ana asigana sidaas oo kale oo ninka fiirinayo oo muxadidka ah yaraa anahu munqalib caleyhi o mutaqalib marka kaasaa tacriifkiisa la yihahda almuطalib ismu faacili min الاضطiraab wa huwa lugata fasaad اlأmri waاkhtilaalu nidaamihi maakuud min اضطiraabi mawji الbaحri إida taxaraka واضطرb kaas waa lugawiyan macnahaas lugawiga ah haddaad soo qaadatid oo tiraahdo almuطaribu fi musطalax الxadiiث huwa اladي ruwiya calى أwjuhin mukhtalifatin mutasaawiyatin laa murajixa lahaa nafs almacnaa oo lugaday ku keenaysa waxa weeyaan duruq oo isla wada eg xagga quwada iyo cadadka haddana ayna suuragal ahayn in la jamciyo haddana calaamo iyo wax lagu rajaxna aan lahayn intaas haddii laga helaa waxaa la dhihi karaa xadiidka munqarib marka waxa weeyaan huwa aladi ruwiya calaa awjuhin mukhtalifa horta in ikhtilaaf la helo waa ikhtilaafna juz min alcilal weeyaan wa an takuna tilka alawjuh mutasaawiyatan في القوة أو في العدد haddana anlaa yumkina الجمع byna hadihi الوuجوه anlaa yuujada maa yurajixu bacضha calى bacضi intaas hadii laga hela xadiidka lagu xukmi karaa muطarib inuu yahay marka muطarib waxa weeyaan xadiid ضaciif ah لأna الاضطiraab yushciru bcadami ضبط الraawi markii la weydiiyo meelow la aaday haddii lagu soo celiya meel kale u warina haddii lagu celiya meel kale la aaday hada daliil calى an araawi lam yadbit alxadiid marka aan intaas ku dhaafno inta kale waa hal mas'alo iyo mihaalkeeda weeyaan markaasuu musanifka tacriifkiisa wuxuu ri almuطaribu min alxadiid huwa aladi takhtalifu riwaayatu fiih huwa kii weeyaan aladi xadiidkoo eh, takhtalifu riwaayatu fiih riwaayada ay isku khilaafayso bmacnaa اktilaaf الruwaada lagala jeeda الriwaayة huwa xadaث aladi yataratab calى riwaayat الruwaad ruwaadka waxay warinayaan riwaayada la yihahdo huwa aladi takhtalifu الriwaayatu fiihi fayarwi haddii la dhihi lahay huwa aladi takhtalifu الruwaatu fiihi a ka wanaagsanaan الruwaad riwaayada isma khilaafto len waxa weyaan cibaara can الtaxdiid lakin ruwaat hm اladina ykhtalifuun walidalika hadda tafsiirkiisa fiiri fayarwiihi bacduhum takhtalifu riwaaya ufasira fayarwiihi bacduhum qaarkooda waxay ku warinayaan calى wajhin wa bacduhum calى wajhin aakhar mukhaalifin lahu lilwajhi اlأwl khilaafsan sidaasuu ku leeyahy hadda laba wejhi uu kasoo qaatay aqalu maa yaxsul fihi اlاضiraab waxa weeyaan laba wejhi haddii xadiidkan laba wejhi lagu wariyo oo labadoodi mutasaawi ay yihiin walaa thalitha murajax uusan jirin walaa wajhun liljamci baynahumaa idiraabka wuu ka bilaaban karaa lakin الغاalب أن الاضطراab yxsul bkثraة الcadد واktilaaف الriwaayaat sidaas u ku yimaada وإنmaa نسميهi مطربا waxaan ugu magacaabeynaa وإنmaa نسميهi xadيidkii مطربا aan ku magacaabeynaa إذا تساawت الriwاayataani إذا تساawت الriwاayataani أqل ma yxsul laba riwaayo أma إذا ترaجaحت إحdاahmaa midkooda haday rajaxsanto bxayثu laa tuqaawimuha اlأkrى midda kalena ay ka hor imaan karin oo hiya aضcaf min alأwl bian yakuna raawiha midka raajixa raawigeeda inuu noqdo weeyaan axfad aw akhar suxbatan lilmarwi canhu midka laga warinayo aada ula saaxibay aw gayri dalika min wujuhi tarjiixaati ama waxaas waxaan ahayn oo wujuhda wax lagu rajaxa almuctamada la cogsada musanifka fiiri haddii markii hore muxuu lahaa haddii wax iskhilaafaan midka mawsuulkaa la fiirina haddii iskhilaafaan marfuuca hadda sidaan uu leeyaha saxa idaa xasalat alkhilaaf aw idaa xasala alkhilaaf bayna araawiyeyn calaa wajhin min alwujuh waxaa la fiirinaya ban yakuna raawiha axfad aw akhar daa'iman qaacidadaas asal ah markii qaacidadaas laga baxayana qaraa-in kale in la helo waay yani qad yakunu lmarjuuxu raajixan باعتباaرات معينة لكن الأصل أن الترجيح بين الروايات يكون إما بكثرة العدد أو بقوة الضبط وهكذا مصنفka بأن يكون راawي أحفظ بقوة الضبط أو أكثر سحبة laba raawi aan nin wax iskala wariyeen ninkaana sheekaan <coughs> laba maalmood la joogay ninna weligii sheekh buu ahaa cishriin sana la joogay ninka mulaazamat suxba yacrifu min xadiidi shaykihi maa laa yacrifu lgariib sidaasaa lagu yaqaana marka tuul suxba min awjihi tarjiixaat weeyaan walidalika waxaa la yihahdaa ninka ahlulbeledka ah ninka raawiga hadii uu sheeka min ahlilbeled u leeyahay min calaamaati tarjiix riwaayati calى alwaafid اlgarib nafs shay waa min wujuhi tarjiixay kamid tahay marka wuxuu leeyahay aw gayra dalika min wujuh min wujuhi tarjiixaat اmuctamada falxukmu liraajixa oo idiraab lagu xukmi maayo diraasaan ku samaynayna labada iskhilaaftay haddii midkood ou rajaxsanaado biأyi wajhin min wujuhi tarjiixaat idraab lama dhahaa yu'kadu biraajixi wayutrak almarjuux saas wey walaa yuطlaqu calayhi laguma iطlaaqayo xiina idin wasfu lmuطaribi xadiidkan waa muطarib laguma sifaynayo walaa lahu xukmuhu xukmu lmuطarib oo oo ahayd riwaayada in la celiy xukmu lmuطarib ma an yakuna marduudan marka haddii intarajaxat ixdaahumaa cala alukraa mutaribna lama dhahaayo laguma dhawaaqay xukunkii itiraabka la siimayo raddiga ahay labadaasba way ka badbaadaysaa buu leeyay ayb uma qad yaqacu litiraabu inuu dhaca la arkaa fi matni lxadiid marka qad musanifka tacbiirkiisa daqiiq weeyaan qad markuu ka cabiray oo ficil mudaaric gashay bimacnaa qaliil walidalika waxaa laleeyahay qala an yuujad اضطiraab fi san fi lmatni duna an yakuna fi sanad wahuwa sawaab xataa qole ay bay yihaahdeen yani min asacbi jida in la helo xadiid matn liannahu matni kayfi waxdahu yakhtalif yani waxaa keenaya hadalka nebiga isma khilaafay liannahu waxyu min allah laakin khilaafku wuxuu ka imaanaya ana bacd aruwaat lam yadbituu xadiid الnabiy kama huwa marka laa yuujad اطiraaf اlmatni ila an yakuna lahu sila bsanad markaasuu ri qad in la arka waa dhici kartaa adiga raadsa weeyaan ayb walidalika waxaa laleeyahay lam yuujad matn xukima calayh bاlاضطiraab wasalima min الاctiraadaat ma la helin xatى الآn markaasuu i waqad yakunu fi isnaad hada kahiir waqad yaqacu dalika min raawin waaxidin raawi keligiis hal raawi waa isku khilaafaya mar waxa waaye sanadkii mara yusami shaykahu caliyan wa mara thani yusamihi camran wa mara thalith yusamihi isxaaq markii la weydiiyey xadiidkan ay kuu sheegay ninmuu magacaabay dadkii kale isma khilaafa asiga marka waa la fiirina madaaru turuqa lidaa sheikaas madaaru turuqaas haddii uu yahay nin daciif ah ama fii xifdihi dacf yuxamal alcilatu calayh waxaa laleeyahy ninkan min suui xifdihi waxaa u daliil eh annahu laa yahbutu fi hada alxadiidi calaa shaykin waaxid markii la yidhaahdo noo sheeg marka nin magacaabaya beri hadduu la yimaado nin kale u magacaabaya taas way sahlantahay ashal طريق لمعرفة الاضطراب في sanadkaas wey marna wuxuu noqonayaa sheiki ثiqa oo haabit ah oo daabit ah oo xaafid ah marka waxaa usoo degeysa aلruwaat canhu haddii aad aragti kulligood inay ثiqaad yihiin casharaat min الثiqaad yarwuna canhu wجhan wa casharaat min الثiqaad yarwuna canhu wجhan آakar marka waxaa leeyahy تxmiil الخطأ calى cashara waa adag tahay waxaa ka wanaagsan taxmiilu alcilati walkhata calaa shaykin waaxid min taxmiilihi calaa cashara toban qufoodaa gaftay intaad leed sheekaan siqab ha ahaadee maanta waa gafay baad leedahay sidii hadda maalig aan ku soo marnay oo kale laa yuqadam caleyh fi fi lxifdi axad wamaca dalika akhtaa fi camr bni cuhmaan wa cumar bni cuhmaan lama dhihin dadka ka wariyaa gafeen liannahu kasra wa xifdiga haystaa asigaa lagu ximbaaray haddii la arkay marka xufaadka asiga wax ka wariyeen inay badigood meel isku raacaan dadka kale ama qeyb yar ama dad dacfi u ku jiro ay meel isku raacaan alwajhu raajic maa caleyhi hiqaat ale sheikana yaslam wathiqaat yaslamuun watuxamel acilatu calaa haaulaai addicaaf aw aladiina fii xifdihim shay bihadihi lwujuh cilmu lcilal haddii qawaacid yar aad baratid nooc min almumaalaja aad samaysid marka dambe tashtahi fi lishtiqaali fii xaqiiqatan saas wey liannahu maa min xadiid ilaa markii aad dhex geshid waxaad arkaysaa cali bnu madini saan u ka yiri daara qudni saan yiri bukhaariya saan ka yiri xadiidkii waxaad u arkaysaa culamaa waaweyn way ku iftiiminayeen meesha ay u marayn adiga marka waxaa wey tatatabac haaulaa waxaad ogaanaysaa wejka sida loogu xukumay iyo ariiqada inaad ku ogaan karti marka waqad yaqacu dalika اlطraabki min raawin waaxid waqad yaqacu min ruwaatin lahu jamaaca kanaa badan marka inuu raawi keligiis idilaaf sameeyo inuu nin daciifooba hore loosii yaqiinimoy badanaa ma badno laakin waqad yaqacu idraabki inuu dhaca dhici karta min ruwaatin u ka dhaca lahu lilxadiidi warinaya ruwaadkoo jamaacatin ah dad badan inuu idraabki ka dhaco oo alikhtilaaf yakunu bayna jamaaca can shaykin waaxid taasna waa dhici karta markaasuu musanifku wuxu uri walitiraabu muujibun aw muujibun dacfa alxadiidi liishcaari biannahu lam yadbit hada huwa beyt lqasiid xukunka loo soo socdo intaas weeyaan maa xukmu lxadiid almuarib jawaabtiisa waa kana walitiraabu muujibun waa mid waajibinayo dacfa alxadiid xadiidka daciifnimadiisa leesh waa liishcaarihi iطiraabku wuxuu oweysiinayaa biannahu raawigii lam yadbiq xadiidki inuusan koobin ousan xifdinin waa ka marka lianna cadama hubuuti raawi calaa shayin waaxid fi riwaaya daliil calaa atadabdud wataradud saanay ila tahay saana umalayna meeshaas inay tahay addan in ku iraado makaan fulan intuu ku yaala wallahi waxaan umalaynaa bidx inuu iga jira maya midigu iga jiraa may gadaalu iga jiraa itiraabu taa maxay tahay macnaha ninkii meeshi ma yaqaano laakin haddaan ku ihahdo hadda albaab الraئيسي لجaamعaة الإiman ayna huwa marka waxaa inta ka bax amaamaka uma luf calى yadika الyasaar alay hada huwa lbahr ninkaas khalaas habata calى ra'yi لأnhu yacrif الmakan nafs الshay waxaa way xadiidka muطaribka markaasuu uri wmin amhilati ma ruwinaahu can ismaaعiil bni umaya can abi cmr bni mحamed bni xurayf can jadihi xurayf can abi hurayrata can rasuuli الlahi salى الlaه alيه wasalam fi lmuصli ida lam yajid casan yansibha bayna yadayhi falyakuطa haطan xadiidkaas weeyaan wuri mihaal ahaan xadiid muطarib ah waxaa wari ismaaعiil bni umaya waxaa laga wariya can abi cmr bni mحamed bni xurayf can jadihi xurayf ayb lianna abu camrin abuuhu waa maxamed jaduhuna waa xurayf can abi hurayrata can rasuuli lahi sal اla alay wasalam fi lmusali nabiga wuxuu ninkii dukanay idaa lam yajid casan hadduusan helin yansibuhaa uu taagayo bayna yadayhi falyakuta khatan dabcan waxaa la ogyahay min almusalamaat ninka musaliga ah hadii uu imaam yahay ama yusalii waxdahu munfaridan hadii uu yahay an yusalia ilaa shayin yusama sutra murtafica calaa qadri diraac oo dhirirkeeda uu gaarsan yahay uu haddana masaafo ay dheereen inuu u jiro oo biqadri sujuudihi intaan aniga ku dukanaa jidaarkaasaa iyo sutra lagaa yeeli maayo liannu masaafa tawiila ku dhexaysa waa in u dhawaata walidalika nabiga alayh salatu salaam haduu dukanayo wa araadat shaatun an tamura nabi intuu hore usocduu dhinaciisa ku celin jira abu saciid waa la ogyahay markii waktigii mucaawiya khilaafadiisa intuu sutra samaystu nin shaabi u doonay inuu soo maro markaasuu gacanta udhig uu isku soo celi markaasuu xoog ugu dhuftay ninkiyaa orday markaasuu dacwo ku oogay wuxuu ri nisaasuu igu sameeyey waa loo yeeray markaasuu wuxuu yihi nabigaan maqlay ninkii sutra samaysto ou nin ou doono inuu sutradi iyo asiga dhexdiisa ou maro falyadfachu wy fain abaa falyuqaatilu yani marka waxay ku tusinaysaa ahmiyada inay sutra loo dukada ay leedahay inaad jidaar raadsatid camuud inaad raadsatid salaad xataa waxaa la yihahdaa haddaad keligaa salaatuleyl fii gurfatik ku dukanaysid inaad inaad jidaarka u dhawaatid nafsa shay sutradi liannahu laa yu'man an yatalaacab calayka shaytaan fii salaatik marka sutrada waxa weeyaan waa xijaab ninka musaliga ah marka waxaa lagu ogaaday haddaad meel duur aad ku dukanaysid oo waxba aadan samaysan hortaada waa la mari karaa ninka musal ninka maariga inuu kaa wareegto way fiican tahay laakin hadduu marana macelin kartid adiga liannahu lam tattakid xaqan yakusuka anta nuqtadaas waxa weya dadka tulaabulcilmi inay kaga soocayiin dadka kale <clears throat> damaa jiro masaaidkii akaa jidaarku dabada gashana dadkii meeshii mari lahay jidki goyi lahay o dhan meeshii laga rabay inuu jidaarka horay u tago oo sutra ka dhigto iyo jidaarka gadaal marsanay taas sax maa khalad weya dadna waxay rabaan meel fasiix ah oo wax mashquulina inayna jirin inuu isku aadiyo meel xidlo oo banaan xataa yakshaa kamaa yaqul fi salaati wahada hada qata qaar kale waxay leeyihiin oo fuqahada kutub xawaashiga aad ku arkeysaa markaa sutra u dukanaysid derbiga toosa isuga aadanin waxyaa saan ugu leexa la khata hadihi riwaayat alwaarida fi dalika laa tahbut inama aصaxiix ana alinsana yastaqbil اlcamiid mubaasharata walaysa anahu yacbud اlcamuud inamaa yacbud rab اlcamuud marka muhimadaasay leedahay nabiga xataa fi xadiid xaakim laa yusalii ila ilaa shay wax inuu qofka udukadaa la doonay maadaama sharciga uu baneynin in lagula dagaalamo inuu hortaada maro ahmiyada ay leedahay lidalika nabiga alayh الsalaatu wasalaam hadduu meel safara jiro ama banaan kaana yansubu casan yusamaa anaza marka taas waa sunadeeda marka taxdiidka taasuu ka hadlaa wuxuu ri ninkii musaliga ahaa laakin ma'muumiintaan hadda waxaa niri alimaam walmunfarid ma'muum haddaa tahay adiga wax lagaama rabo lianna sutrata alma'muumi hiya سترة الإمام ولذلك يجوز أحيانا hadii adiga aad masaajidka meel ka soo gasho ama meel banaan aad aragti sufuuftaan inaad iska hormartid ood meelkaas geshid maa fi ayi ishkaal sharca laakin ayadana ma aha sida dadka u fahmayaan inayba iska tahay yani maftuux alaa misraaciha xaalo inay keentay leannu ninkaa musalligaad hormaraysid wain jaaza laka almuruur calayhi lakin tushawish caleyh laa shak marka laa yulja ilayha ila ida kanat hunaaka xaaja maala abwaabtii o dhan waa kaa buuxsantay meel kalood marta ama faraaqaad hore saf horaad ka aragtay waad dhexmari kartaa maafi ay ishka ayb markaasuu ri idaa lam yajid casan hadduusan helin yansibuhaa u taaganayo nasb lcasa manaa dhulka in joojiyo bayna yadayhi falyakuda aa ad yani ha jiito hadkaas waxaa layihi see loo jiidaya al ala alcamali bilxadiid axmed ibn xambal wuxuu ri saasuu sameynaya marka waxa weeyaan had macquuf macquuf adigaa isku soo wareejinaysa musadad min axadi ruwaat alxadiid saasuu yii saasaa layihi bas macnaha waxa way ishcaar intaas aniga iyo xasintahay ninkii rabo inuu mara xagga ha iiga wareegto labadaas tafsiira labada imaam laga hayaa ima an yakuna xasa bikati tuul aw yakun had macquuf oo saas isugu soo wareejisay labada ayb farawaahu bishr bn mfadl wa rawx bn اlqasim an ismaaعiil haakada riwaayadan hore aan soo sheegnay maa ruwinaahu an ismaaعiil an iri waxaa saas ugu wariyey bishr bn mfadl iyo rawx bn qasim yaa saas ugu wariyey wa rawaahu sufyaan الthawri canhu an ismaaعiil can abi camr bni xurays can abihi can jaddihi awelka hore waxay ahayd can jaddihi hadda muxuu leeyahay can abihi warawaahu xumayd bn اlswad can ismaaciil can abi camr bni moxamed bni xurays bni sulaym can abihi can abi hurayrata waxaa weyaan riwaayadii oo hadda waxay lamid tahay oo sufyaan thawri warawaahu wuhayd whayb وcبdالوارث عن اسmاعيل عن أbي cمر بن حرayf عن jدhi حرayf waa riwaayadii horay u laabay oo ay ka wariyeen bشhr المفضل وqاla cبدالرزاq عن بن jurayج سمca اسmاعيل عن حرayf بن cmاr عن أbي هurayrata حرayf hadirtaan waxa weeyaan waxaa laga booday abu cmrki ab laga booday حrayf oo jadki ayaa laga wariyay marka markaasuu musanifku wuxuu ku daray dheeraad ah wa fiihi min alibtiraab akharu mima dakarnaahu intaas iyo wax ka badanaa kusii jiro qeyb yar oo ishcaar biwujuudi lkhilaaf uu ku sheegay xadiidkaas daar qudni wuxuu ri hada alxadiid laa yahbutu laakiin ma dhihin mudarib waa ma dhihin annawowi waa ibn cabdilhaadi waxay yihahdeen xadiidkan mutarib waay markay isticraad ku sameeyeen jamiicu marwiyaati riwaayaatihi yay yihahdeen xadiidkan waxa weeyaan waa waa mutarib bimacnaa hal riwaayo oo la qaata ma leh dadkaas markii saas isku mareen qaar kale ay yimaadeen waxay yihahdeen waxaa laga wariy axmed ibn xambal wa caliy bn lmadini wa bnu khusayma wa bnu xibaan walxaakim xadiidkan waxaa layidhi saxiix wa shuf marka waxa weeyaan culamadii naftigooda inqarabuu fi lxukmi calaa hada alxadiid laakiin markaad fiirisid ragga hadda xadiidka saxiix yeelay iyo ragga idiraabku xukmiya isku darajo ma ah laa axada yacdilu alimaamu axmed wa caliy bn almadini labadaas nina uga meesha w xadiidka saxiix yeesha ugu awood badan alxaakim ibnu khuseyma ibn xibaan wain kaanu hum culamaa fi lxadiid lakinahum duna haulaa markaasuu ri ibnu xajar waxay ku imaan kartaa buu ri xadiidkan in saxiix lagu xukmiyo in horta jamiica turuqihi la shaandheeyo aduruq alati ta- tadharu marjuuxa in gooni loo bixiyo raajixadana gooni loo soo bixiyo inta raajixa noqotayna looma weynayo dariiqa laisku jamciyo firiya liannahu qofka markii toban dariiq inta loos hortiisa la keeno hada rawaa hakada hada rawaa hakada hada rawaa waxaa laga yaabaa inahu yastaslim xadiidka mutarib laakin safar dheer markaa bixisid oo ariiq ariiq udnaba gacdid waxaa laga yaabaa ariiq fulan can fulan laa yahbutu liana fiihi matruukan meelo kaaga baxay fulan fulan ariiqiisa munqatic waa laa tahbutu meelay kaaga baxay ariiq dariiq fulan intay kaaga baxday markii la yiraahdo inta soo hartay oo mutasaawiya ah haddana weji lagu jamcin karaa ma jirtaa in amkana ukida bidalika اlwجه wahada huwa اlmuctabar bu ley fi hada اxadiid wاlgariib jida ninka dhan oo madaaru khilaafka ah oo camr bn mحamed bn xurayf kama qaala alciraaqi asiyaaba majhuul lamama yaqaano wuxuu yahay marka hada waa calaama qawiya tucطi ana alcilata yataxamaluha اlmkhtalaf caleyh wahbo abu camr ibn maxamed ibn xurayf maadaama sida aan la aqoonin dariiqadaana saas uu wariyay ishkaaliyada keliya oo ku haraysa waxaa waaye maa wajhu man saxaxa markaasaa waxaa le bictibaari turuq اlukraa washawaahid gayra abi camrin inkaan aan la aqoonin marka la iska reebo alxadiid lahu turuq ukraa washawaahid bictibaariha yaslux alxadiidu bilixtijaaji bi laga yaabay culamada saxiix yeeleen bictibaari matnihi laa bictibaari isnaad abi camr bn maxamed bn xurayf sidaasayna ugu dhowdahay in la qaato marka waxaa la yihaahdaa ma min xadiidi iطiraab lagu sheegto ila wahunaaka man yactaridu calaa man qaala dalik laakin xadiidkay ugu dhowdahay baa layihi in lagu mihaaliyo aliطiraab isnaad xadiid shayabatni huudun wa akhwaatuha xadiidkaas abu isxaaq sabiiciyaa wariye waxaa ka warisay akar min casharati ashkhaas وkul raaw yusmي شhayk abi isحaaq غayra الshayk اladي samaahu اآkr toban sheik a loo magacaabay xadiidkaas madaarkiisana waa abu isxaaq waa nin fiqa kufi a lawada yaqaan wa maca dalika ruwaat kulluhum fiqaat nin kastoo asiga magacaabana sheikiisa wuxuu magacaabaa nimankii ninka duwan marka waxaa la yihahdaa sida uu sakaawi yiri oo kale fi fatxi mugiif hada mithal salim min اlاxtiraam liman yuriid an yumathila bاlxadiid اlmuطarib fahada lmithaal huwa aladi yastaqiim lahu yani waxa weeyaan waxay u baahan tahay alaxaadiid alati xukima caleyha bilاطiraab kahiir weeyaan marjicana siduu ibn xajar yihi waxa weyaan alcilal lidaara qudni in laga raadiyo waa turuqdii oo dhan uu kuu sheegaya man ladii radaa calى hada اlwجه waman aladina khaalafahum ilى gayri dalika axaadiid badanoo muطarib waa la helayaa laakin juhdi ay u baahan tahay xataa takuna salim min الاctiraab marka almuطarib fi اlisnaad xadiid shayabatni hudun wa akhawaatuha xadiidkaas taqriiban laisku waafaqsan yahay yaad moodaa wamaca dalika alwucaad wاlkhuطabaa laa yamaluuna min tirdaadihi fi khuطabihim shayabatni hudun wa akhawaatuha yani fastaqim kamaa umirta waman taaba macak aa laga soo qaadanaya xadiidka waxaa weeyaan awala habit carshaka uma jlis caleyh waxaa la rabaa inaad xadiidka soo dariishatid marka hore inaad iska fiirisid marka axaadiid badan oo fii baabi tarkiib watarhiib oo kaga munaasabsan baa jirta xadiidka isku waafaqsane muqarib ah in caado laga dhigtay in dadka lagu soo celceliyo hadhowti mina musalamaadii noqona ninkii ka hadlay inuu yihahdo gariib jiddan hada sheikh hada alxadiid aladi samicnaahu min sheikh fulan wa fulan qaad hadda ka hadlaysaa nuqdada labaad aliطiraaf fi lmatni waxaa la yihi waxaa lagu soo dhoweyn karaa xadiid faadimatu faadima bintu qays oo ay tiri laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa xadiidka nabigaa loo tiiri laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa haddana duru kalaa lagu wariyey isla dariiqa naftigeeda haddana yaa waxaa la yihi eh, eh, maxaan ku yihaha ina xaqan fi lmaali siwa zakaa macnihi uu iska hor imaanaya matnigina waxa weeyaan waa isdiidayaan sanadkina waaxid wa yani xoolihii waxaa lagu leeyahay xaq aan zake ahayn xoolihii ninkii wax lagu leeyahay ma jirto aan zake ahayn haddii lafdigoo la qaata laysa fi lmaali xaqun siwa zakaat haddii la yihahdo ninkii zake iska bixiyo hadduu xoolihiisa dadka kale u diido wax kaloo lagu leeyahay malaha wاladina yaknizuuna الdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha yunazl calىa man lam yuؤdi zakaat fi maalih haddii saas loo qaato haddii la yihahdo fi lmaali xaqun siwa zakaat haddii la yihahdane waajibkana waa lagu leeyahay xuquuq kalena waa jirtaa oo silaة اlarxaam wamusaacadaة adicaaf wa wa wa intaas oo dhan calى sabiili الwujuub xadiidkaasaa laga arkaa waxa la yihahda matnigiisa waa muطarib dadna waxay leeyihin ma ahana muطarib labada lafdi waa haabit marka la leeyahay min xayثu الwujuub a lagala jeedaa laysa fi lmaali xaqu siwa الzakaat wax waajibka ama jiraan markii laleeyahy fi lmaali xaqun siwa zakaat markii laleeyahayna min baabi nadbiga loo jeeda lakin takaluf oo oo aan aan aan sax ahayn almuhim haddaad doontid an tajida wa an taqifa calى amhila lxadiid الmuطarib fama calayka ila an tacuuda ilى kitaabi daara qudni fi cilalihi almacruuf wahuwa maطbuuc mucdamuhu wa mawjuud fi lmaktaba ayb الnوع العشhruuna macrifaة الmudraji fi اlxadiid noocii labaatanaad waxa weeyaan mudrajki oo la garto mudraj waxa weeyaan lugada waxaa la yihahda alidraaj idkaalu shay fi shay idraajaa la yihahda idaa damantahu iyaah udrija الnabiy sal اlahu alيه wasalam fi kafanihi idraajan marka saas loo dhexgeliya diraajka ayib tacriifkiisana musanifka hadda kuu sheegi doono waxaa la yihahdaa tacriifkiisa hadda si wuxuu ku tacriifiyey wa huwa aqsaamun uba ka bilaabo laakin idraaj waxaa la yihahdaa maa guyira maa guyira fiihi siyaabu isnaadihi aw udkila fi matnihi maa laysa minhu waa tacriifkaas wuxuu nagu soo dhaafay fi nuzhati الnadr maa guyira fiihi siyaabu isnaadihi aw udkila fi matnihi maa laysa minhu ayb markaasuu musanifku wuxu uri waxwa aqsaamun idraajka waa aqsaam minhaa waxaa kamid maa udrija fi xadiidi rasuuli الlahi salى الlaه alيه wasalam min kalaami bacdi ruwaatihi ban yadkura الصaxaabiyu aw man bacdahu caqiiba maa yarwiihi min alxadiidi kalaama min cindi nafsihi fayarwiihi man bacdahu ilى akhirih hada tacriifu shay bاlmithaal ala yihahda shaygu mithaalkiisa lagu tacriifiyo marka idraajka labu kala qeybsamaa idraaj fi sanad wa idraaj fi lmatni hadda musanifku wuxuu nooga bilaabay idraaj fi lmatni waataan kusoo marnay nushatanadana idraaj fi lmatni ima an yakuna fi awalihi ka xadiidi abi hurayra asbiq lwudu weylu lilacqaabi min annaar oo sawaabka ay tahay inay asbiqu lwudu min qowli abi hurayra bidaliili ana bacda riwaayaat qaala abu hurayra asbiq lwudu faina abalqaasimi qaala weylu lilacqaabi min annaar kaas waxaa weeye idraaj fi awali اlxadiid wahuwa qaliil waxaa ku xigo alidraaj fi wasatihi waxaan kusoo miithaalinay xadiidu الzuhri can caaisha ana الnabiy sal اله alيه wasalam kaana yataxanaثu fi gaari xaraam markaasuu uri atacabudu dawaat layaali atacabud taxanudki wuxuu ku fasiray aلzuhri tacabud markaasuu matniga dhex geliyay oo caaisha ay waday midka kale waxa weyaan idraaj fi akhiri wahuwa اakar bal waxaa leeya idraaj fi awalihi naadir jiddan wa caziiz in loo arko amhilo oo ka gudbaysa laba iyo saddex ka gudbayso laakin wasadka ah oo tafsiru kalimaat ka tafsir الshikaar wالzaciim bimacnaa alkafiil wالtacabud bimacna taxanus waa la helay ruwaadka qaarkood ayb laakin idraaj fi aakhirihi musanifka amhiladiisaba noo sheegi doono annaga xagga waxaan kusoo miithaalinay fi nuzhati nadar xadiidkii abi hurayra lilmamluki ajraani walowlaa birumi lowla ljihaadu fi sabil biri umi la axbabta an amuuta wa ana mamluk aan kusoo miaal lakin hadda musanifkaaba noo mihaali doonaba taas marka alidraaj fi sanad fi lmatni saddexda so u qeybsamaa aan fiirina musanifka wuxuu ka yihahda wahuwa aqsaamu minha ma udrija fi xadiidi rasuuli lahi sal اla alيه wasalam min kalaami bacdi ruwaatihi ruwaadkiisa ruwaadka qaarkood hadalkoodii oo hadalkii nabiga la dhexgeliyaa la yihahdo see loo dhexgelinaya asoo la weydiiyey musanifka waay wuxuu ri bian yadkura saxaabiyu saxaabiga inuu sheego weya aw man bacdahu saxaabiga dadkii ka dambeeyo taabiciga caqiiba maa yarwiihi min alxadiid xadiidka warinaya gadaashiisa kalaaman inuu sheego weya kalaamkoo min cindi nafsihi asiga uu leeya nabiga u lahayn marka fiiri ishkaaliyada waxaa weeyaan ama saxaabiga hadalkii nebiga markuu dhameeyo hadal asiga leeyahy daba raacina ama taabicigoo saxaabiga ka dambeeya xadiidkii markuu wariyo iyou qeybka dabadaraya isma dhahayo asiga markaas <clears throat> hadalkan oo adiga aada leedahay hadalkii nebiga ku darsooma isma dhahayo oo wuxuu leeya kaan warinaya wuxuu dhihi doonaa qaala fulan min asaxaabati kayta inuu yidhaahdo wa asiga sa isku halayntaas u hadalka u sheegay lakin lam ydur hada اkalaam calى an yakuna macduda min kalaami rasul lah whada wa waxay noqonaysaa wadci lakin iskaalida waxay ka timid fayarwiihi man bacdah saxaabiga cidda ka danbaysa ama taabi ciddii ka danbaysa yaa warinaayo mawsuula bاlxadiid xadiidkii asagoo la xariiro ayb غayra faasilin baynahuma asoon la kala geynin bidikri qaa'ilihi ninkii yiri asoon la sheegin aa lagula daba xariirinaya fayaltabisu lmru fiihi xadiidkaas waxaa iskaga dheehgelmayo calaa man shaksi laa yaclamu xaqiiqata alxaali nimaanan garanayn fiiri markaa waxaa lagu uri ama saxaabi ama taabiciya markuu xadiidka dhameeyo wax sheegay waxay ahayd cidda ka warinayso xadiidka markay dhameeyaan inay yihaahdaan qaala ibnu mascuud kada qaala zuhri kada inay hadalkii ay qaa'il u sameeyaan laakiin ciddii ka dambeysay yee xadiidkii mawquufka ahay yaa waxay ku dhex dareen xadiidkii marfuuc linabiy sal allau alayh wasalam gayra faasilin baynahumaa gayra mafsuulin baynahumaa ayadoon labadoodii la kala geynin see loo kala geynayaa bidikri qaa'ilihi haddii ninka mawquufka sheegtay loo sheegi lahay mafsuulu noqon lahaa laakiin gayra mafsuulin bidikri qaa'ilihi asoon loo sheegin oo xadiidka nebigu markii la dhameeyo kii saxaabigan in la yihaha qaala fulana ahayd lama dhihin qaa'ilkii in asiga loo tiiriya labadii hadal lagu kalama faslin haddaad hadalkii nebiga dhamaysid oo qaala fulan aad tirahda fasli aad samaysa laakiin qaaladii fulanti aad ka goysay wa saara almawquufu dimna almarfuuci fayaltabisu اlamru amarkii markaa waa isku dheehmayaa o ishkaal bau ku gelayaa fihi fi dalika alxadiid calىa man shaksi laa yaclamu xaqiiqata alxaal wayatawahamu wuxuu umalaynayaa ana aljamiica can rasuuli اllahi sal اllau alayه wasalam ishkaaliyada sidaas ay ku timi mithaalkiisa firi wa min amhilatihi اlmashhuurati maa ruwinaahu fi الtashahud wixii noogala wariyaa kamid u can abi khayhamata zuhayr bni mucaawiya can اlxasan bni xur can اlqasim bni mukhaymira can calqama can cabdillaahi bni mascuud ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalama callamahu الtashahuda fi الsalaa isnaadkaas weeyaan ninka abu khaythama wuxuu wariyey xadiid sheekiisana xasan bn xur uu yahay ka wariyey qaasim ibnu mukhaymira can calqama ibn yaziid annakaci can cabdillahi ibni mascuud ana rasuul lahi sal اla alيه wasalam callamahu الtashahuda fi الsalaaة faqaala qul waxaad tidhaahdaa ataxiyaatu lilaahi fadakara atashahud marka xadiid ibni mascuud ataxiyaatu lilahi xadiid ibni cabaas ataxiyaatu almubaarakaatu intaas weya markaasuu uri wa fii aakhirihi waxaa ku jira xadiidkaas ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamada rasuulu llah markaasaa wuxuu yiri faidaa qulta haadaa haddaad intaan tiraani faqad qudiyat salaatuka ama faqad qadayta salaataka in shita haddaad doontid an taquuma faqum wa in shita an taqcuda faqcud marka hadalkan faidaa qulta ah yaa waxaa lagu daba xijiyey wa ashhadu ana muxamada rasuulu llah markii la yihi yaa faidaa qulta markaasaa waxaa loo haystaa fa idaa qulta hadalkan inuu qeyb ka yahay tashahudko min qowli nabiy sal اla alay wasalam uu nabigina yihi maadaama kaana yucalimuhum tashahud kamaa yucalimuhum suurata min alqur'aan tashahudku markuu dhameey inuu nebiga yihi haddii aada intaan tiraahdaan salaadiin waa idin dhamaada maxay u egtahay markaan ana hada min jumlati maquuli annabiy sal اla alay wasalam xaqiiqadana waxa weeyaan xadiidu rasuul lah wuxuu ku ogyahay waashhadu ana muxameda rasuul اllah rasuul llahi ibnu mascuuda markuu hadiidka dhameeyey yaa wuxuu ri faidaa qulta hada faqud qudiyat salaatk marka hadalka ibn mascuud maadaama waxay raawiga inuu yihaahdo ashhadu an laa ilaha il lah ashhadu ana muxameda rasuul llah qaala ibnu mascuud faidaa qulta faqad qudiyat inuu yihahda an yafsila bayna kalaami الnabiy wa bayna kalaami mascuud biqowli qaala ibn mascuud ma dhihin waa la isku daray dadaa marka waxay u qaateen hada min jumlat اxadiid waxaa laga yaabaa qofki inuu yihahda ma ladi yatagayar yatagayar anana ida qulna hada min jumlat marfuuc ana الtasliima min الsalaaة laysa min arkaaniha yani hadduu nebigu yihahdo waashhadu ana muxameda rasuullah ninkii yihaha salaadiisa waa dhamaatay wax kaloo laga rabo maa jirto marka assalaamu calaykum rukni maba ahaba hada qowl man alxanafiya hada xadiiu shufta alaan haddii fiqiga adiladiisu bikulli wuduux aqwaali lculamaa loo dersin lahaa nin kasta waxa wey hal masala hadday soo marta tatarasakh laakin waxa weeyaan waxaa laga yaabaa marka fi madhab alxanafiya والdليل على أن تسليma laysat min arkaan الصلاة لxadيiث بن مسعوud خلاص ninkii arday weligiis haakada ibhaam lakin xadيiث بن مسعوud sidaan weyaan sidaana lasku khilaafi tanaa la yiri tana إيrاad الkhiلاaf يurasخ المعنى في في الذهن الkhلاaصة qolada waxay yihahdeen تسليم صلاad kamid ma aha لأnnahu laysa baعda الحq ilا الضلال nebiga wuxuu ku yihi salaadaada way dhamaatay adina wax baa ii dhiman ad leeda haطأ markaasaa lagu laabtay waa kana marka cilada intay ka timi haakada rawaahu abu khayhamata can الxasan bn اlxur faadraja wuxuu geliyey fi اlxadiiثi qawlahu buu dhexgeliyey faإida qulta hada ilى akhiri buu xadiidkii dhexgeliyey wainamaa hada midkan waxa weeyaan min kalaami bni mascuud la min kalaami rasuuli الlahi salى الlaه alيه wasalam ayb hada qowl waay waxaa tiriyey midkaan hadalkii nabiga ma aha hadal ibn mascuud uu leeyahay waay markaasaa ah waxaa lagu leeyahay aqim limaa qulta daliila anaa iri ma adiga rasuul mati ma daliil calaa maa qulta waa kanaa daliilka wa min adaliili calayhi waxaa kamid u uri ana hiqata zaahida ninka hiqadaho zaahidka ah oo magaciisa cabdiraxmaan ibni thaabit ibni thawbaan la yihaahdo rawaahu waa wariyey can riwaayati xasan ibni xurin kadalika kadalika macnaha yani waxa weyaan zuhayr ibn mucaawiya waafaqay ma ah kadalika bmacnaa fasla اmarfuuca min almawquuf hadalka sida aan kuu sheegay oo ana hada laysa min qowli nabiy wahada min qowl mascuud sidaas aan kuu sheegay waxaa u wariyay cabdiraحman ibn thaabit o anahu fasla ish almawquuf min almarfuuc kadalika saas waa marka marka raawigan markuu xadiidkii wa ashhadu ana muxameda rasuul llahi u yiri yaa markaa riwaayada cabdiraxmaan ibnu haabit qaala bnu mascuud faidaa qulta hada faqad qadayta salaatak markaasaa waxaa leey hada qowl ibnu mascuud weeyaan qowl ibnu mascuud maca jalaalatihi laa yuqaawimu qowl nabiy sal allau alayh wasalam uu magacaabay salaadii taxdiirkeeda tasliim inay tahay salaadii mugahormaa xalaal laga noqon karaa btasliim goormaana lagu geli karaa btakbiir marka waxaan leenahay qowl ibn mascuud cala cayn waraasi shariidata an laa yukhalifa qowl الnabiy sal الlaه alيه wasalam nebigu waxau ri taxriimuha takbir wataxliiluha التسليم فعلمنا أن إنسانا لا يحل من الصلاة ولا يخرج عنها إلا إيش إلا بالتسليم taas weeyaan marka marka riwaayadan markuu kala bixiyey yaan waxaan u ogaanay inuu hada qowl ibn mascuud wa hada qowl النabiy sal الlaه alيه wasalam markaasuu waxaa dheeraad uri wاtafaqa xusein اljacfiy aljucfiy wbn cajlan mحamed bn cajlan وغayruhma fii riwaayatihim waxay isku waafaqeen can اlxasan bn xur ay ka wariyeen alى calىa tarki dikri hada اkalaam kalaamkan in la sheegay in laga tago fi aakhir اxadiiثi xadiidka aakirka lagu sheego nimankaa ma kala faslinin labadaa nin اktasaruu calى اmarfuuci walam yadkuruu qowla ibn mascuud taas maxay daliil u tahay ana hada laysa min alxadiid wayba ka tageen bo qowl ibn mascuud maba ayna sheegin markaasaan waxaan ogaanay cabdiraحmaan ibn thawban labadii waa sheegay waa kala fasliyey labadaana waxay ku gaabsadeen calى اlmarfuuci walam yadkuruu almawquufa dala dalika kulluhu calى ana hada laysa min kalaami الrasuul waxaa dheeraada buu ku yihi maca اtifaaqi kuli man shaksi dhammaantiis a iswaafaqay rawa atashahuda wariyay can calqama wa can gayrihi can ibni mascuud calaa dalika isku waafaqeen fiiri markaan iska reebno riwaayada xasan ibn xur wahuwa almukhtalaf caleyh markaan iska reebno xadiidka turuq kale u leeyahay fi saxiixayn oo laga wariy min gayri xasan ibn xur can calqama wa min gayri calqama can ibni mascuud kulligood waxay isku waafaqeen aliktisaar calaa dikri almarfuuc wa ashhadu ana muxamada rasuul اllah intaasay ku wada ekaadeen mar waxa weeyaan haddii loo fiiriyo bilmukhtalafi calayhi oo xasan ibn xur ah akharu riwaayaat ima annaha fasalat bayna almarfuuc walmawquuf wa ima annaha iktasarat cala almarfuuc waa hal qeyb markaan isla tuurno xasan ibn xur maca riwaayaatihi oo riwaayaadkii kale xadiid ibnu mascuud fi saxiixayni aan fiirino waxaan helnay wax sheegay fa idaa qadayta salaataka faida qulta hada faqad qudiya salaatuka wax yiri ma jiraan kulligoodu ana maxameda rasuul llahi ayaa lagu ekeyey marka taas waxay daliil u tahay ana hada qowlu ibni mascuud wa rawaahu shabaabatu can abi khaythama fafasalahu aydan hawdi buu wadhigay ma ahayn waxaa yadi inuu yidhaahdo wafasalahu cabdiraxmaan ibnu thawban وشhabاbة عن الحسن بن حر الموqوف min المرفوع labada xaggaas inuu israaciy ayb marka عalى kuli xaal اktilaafkaas fiiri meeshu ka yimid وmaada ترتب عalayhi min min khiلاaf فqhiyi حawla hadihi حawla hada الإdراج ayb marka intaas miثaal ahaan u qaado waa mdrajkii aakirkeedi miثaal saliim min الاعtiraadaat ومن أقسام المdرج waxaa kamide أن يkuna mتن الحdيiث عnda الراawي lah بإسناad إlا طرفا minه فإنه عndه بإسناad ثال فيdرجه mن رwاه عنه عlى الإسناad الأول وبxdف الإسناad الثاني وyrwي جميعه بالإسناad الأول aydana مثاal waxa wy إdراaج في السند waxaa kamida bu leeyahy أن ykuna mتن الحdيiث عnda الراawي lah ninka matnigaas warinayo biisnaadin inuu uu ku wariyo ilaa طرفa minhu matnigan yu sheekan wuxuu ku warinaya hal isnaad matnigii qeyb kamid ah yu haddana wuxuu ku warinaya isnaad matnigaan oo dhan hal isnaad uma haysto yarwi نصfa الmatni biisnaadi ilaa طرفa lu leeya waa juز min almatn fainahu cindahu matniga qeybtiisa kale بisnaadi ثaanي xadiidkan qeybtiisa hore sanadu ku warinaya qeybta labaadna sanad kale uu ku warinayo fayudrijuhu waxa isdhexgelinayo man rawaahu canhu ninkii asiga ka wariyey cala isnaad اlawali isnaadkii hore bas intuu sheego labadii xadiid isku qabana isnaadkii labaadna waa goynay shay iska basiid a matala yani mithaal malik can naafic can ibni cumar xadiid aan niri mali isla hada اxadiid an salim can ibni cumar oo ka warinaya laba sanadaa lagu magacaabo marka sheika wixiisa u toosan yihiin ninaa imaanay sheekaas ka warinayo saalim tiistiisoo goynaya maali can naafic iyo labadii matni oo usaarinaya saas ayb fayudrijuhu man rawaahu canhu cala isnaad اlأwl halkii isnaad yuu ku warinayaa wa bxadfi اisnaad الثaanي wayarwi jamiicahu xadiidka dhammaantiis o dhan biisnaad اlawali waxa weeyaan wa waana soo martay amhiladeed musanifka ada waa kana mithaalu xadiiث bnu xadiiث bni cuyayna wa zaa'dة bni qudama can caasim bni kulaybi can abihi can waa'il bni xujrin fi صifati salaati rasuuli الlahi sal اله alيه wasalam wa fi aakhirihi أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت ثياب حديث وائل ابن حجر حديث معروف الصلاة لا يستغنى عنه يعني من من تكبيرة الإحرام إلى معظم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من غريب أبو أها نبي la kulmay markaasuu salaadiisa koobay marka waa waa xadiid dheer oo la yaqaano mucdamkiisa waxaa lagu wariyaa xadiidkaas caasim ibn kulayb can abihi kulayb can waa'il ibni xujrin xadiidka mucdamkiisa bihada isnaada lagu wariya qeydda marka xadiidkaas oo fii sifati salaati nabiy kamid ah eh, oo waa'il ibnu xujrin oo wariyey yaa waxaa ku jirto annahu jaa inuu yimid waa'ilkii fi shitaa ou nabiga u yimid fa ra arkay yarfacuuna aydiyahum min taxti hiyaab qabow markuu jiro dadkii waxaa qabow boqolkiiba maalaga taxta sifir gaaray madiina intay dharkoodii qaataan markii ay gacnaha kor u qaadeen markaas maradii oo ka koreysay allahu akbar leyihin markii ay saas oo kale aan akiiboy marka taas waxay jirsunaysa calaa ahmiyati rafci alyatayn alyadayn fi salaat fi mawaadiciha marka lafdigan haddirtaan وanahu jaءa fi الshitaaءi farawaahu fara'aahum yarfacuuna aydiyahum min taxti hiyaab waxay u eg tahay in ay tahay can caasim ibn kulayb can abihi can waail waxaa la yihahda jaada ariiqa la yaqaano wa ayib marka xadiidkan oo hadda dambo oo qeybtan dambe o wasawaab waxa weeyaan riwaayatu man rawaa nin wariyey can caasib ibni kulayb ninka ka wariy bihada isnaad صفة صلاati khاaصة وfsla ذikra rفع اليadaynina ka fasliya canhu can baqiyaة الxadيiث farawaahu wariyey can caasim can cabdiljabaar bni waail can bacdi ahlihi can waail ish ibnu xujr ir markaan yani ibnu cuyayna iyo zaa-id ibnu qudaama waxay ka wariyeen caasim ibn kurayb can abi can waail bilafdin anahu jaa fi shitaa baynamaa lafdigan anahu jaa fi shitaa laysa min riwaayati caasim can abi can waail sax alxadiid cindahu caasim xadiidkii horo sifatu salaad iyo kanba caasim baa labadii xadiid islaali laakin caasim mucdam lxadiid wuxuu ku warinaya can abihi can waaili laakin hadihi lafda aw hadihi lfaqra calaa wajhi taxdiid yarwiiha laysa can abiihi inamaa ish can cabdiljabaar marka fiiri xadiid cinda caasim bisanadayni sanadkii labaad inta la gooyey ay bn cuyayna iyo zaaida ay ku wahmiyeen inay ka wariyeen can caasim can abiihi sidaas weeyaan wa sawaabu riwaayatu man rawaa can caasim ibni kuraybi hada isnaadi صفة الصلاaة خاaصة isnaadkan oo caasim بn kulayb can abihi صifat salaada lagu warinaya wafasla dikra rafci اlyadayn alaydi canhu can caasim farawaahu canhu can baqiyat اxadiid farawaahu can caasimi can cabdiljabaar ibni waayl can bacdi ahli can waail lafdigaasooda daciif wuxuu daciif ku noqday calaa daahir riwaaya can bacdi ahlihi man hum bacdu ahlihi waa majhuul marka inaad labadii xadiid oo laba isnaad ku kala sugneed in hal isnaad lagu wariyayo wahmi bay ahayd buu leeyahay ayib wa minhaa waxaa kamid an yudraja in la geliyo fii matni xadiidi bacdi matnin fii matni xadiidin xadiid matnigiisa bacda matni xadiidin akhar waxaa weeyaan xadiidkan qaar kamid ah inta lasoo qaata matnigiisa yaa matni kale dhexda laga gelinaya waa nooc min alidraaj waxaa laga yaabaa labadii xadiid haabit inay yihiin matnigaana waa haabit biisnaad wa hada haabit bilisnaad laakin hada lmatni aada soo qaaday bi hada lisnaad aad matnigiisa dhexgelisay wax jira ma ah waxaa lagu leeya laa yahbutu hada lafdu bihada lisnaad inama sawaab hubuutu biisnaad fulan waxaa waaya in sideeda loo kala saaro wa minha an yudraja in la dhex geliyo weyaan fi matni xadiidin xadiid matnigiisa bacda matni xadiidin ah xadiid kale matnigiisa la dhex geliyo mukaalifin lilawali midka hore khilaafsan fi lisnaadi ku khilaafsan mihaaluhu maxaa kamide riwaayatu saciid bni abi maryam can maliki can الzuhri can anasi ana rasuula اllahi sal اlه alيه wasalama qaala laa tabagaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu xadiidkaas alfaadiisa waa la yaqaanaa yarwihi anas وyrwي canhu الزهrي bsnadi malik ayb marka fiiri laa تbاغضوا وlaa تxاasadوا وlaa تdaabarوا وlaa تناafasوا faqwlhu laa تناafasuu la yiriyey adrajahu bnu abi maryam baa dhex geliyey min matni xadiidin aakhar asagoo ka soo qaadanaya xadiidkaasoo rawaahu maalik u wariyey can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra fiihi laa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaafasuu walaa taxasuduu marka lafdigiia isaga dhex darsan lafdiga laa tanaafasuu fii xadiidi anasin min ariiq zuhri kuma jirin laakiin saciid ibn abi maryam bisababi wahmin waqaca lahu oo lafdi oo xadiid kale kamid ahay uu lafdi kale soo dhex geliyey marka waa la kala yaqaana lafdiga waa haabit lakin haabit ish hada fi xadiidi abi hurayra tanaafasu lakin laysa haabita fi xadiid anas intaas keliya ayb axaadiidtan hadda waxaad arkeysaa laa tabaaqadu walaa taxaasadu muslimiinta mushkilada haysato nin oo ikhwaani ah wuxuu ri aqiimuu dawlata alislaami fii quluubikum tuqab lakum calaa araadiikum ninka raba inuu shariicada ilaahay inuu dabaqo horta naftiisa inuu ku dabaqo ayaa la rababa hadda muslimiinta waxaad arkay sunantii waa laga tegayaa akhlaaqiyaadkii makaarimi lakhlaaq wixii dhan waa lagu tumanaya markaasaa waxaan rabnaa ru-asada jirto oo kulluhum mucdamuhum cumalaa inay shariica islaam noo dabaqaan u gurmanayna annagana tii awoodi karno cid naga haysatay aan lahayn ma dabaqayna hadda kam baynanaa min tanaafusaat wa mushaaxanaat wa tadaaburaat biumuuri taafiha laa yuqiruhaa ashar waxaan kas ka yaabay maalan masaajidahan markaa ku dukanaysa waxaad arkaysaa qiraaadkii sunantii in la akriya ay ahayd ama ha noqoto fi salaati lfajri yowma aljumuca mahjuura ama salaat اljumuca suwar ay leedahay lagu akriyo sanad sanatayn aan masaajidku dukanay hal maalin xataa iyadoo la akrinayo sabixisma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiid اlgaashiya ama suurat اljumca wاlmunaafiquun calى اliطlaaq ma arkeysa hada اlimaam aladi yatruka taطbiq hadihi sunan wa hiya juzء min taطbiq الshariica yudayicuha wahb bmaqdurihi an yuطabiqaha wayatrukuha dalika ثuma yuxaawilu wayaqul naxnu ish nuطaalibu haulaai an yuطabiqu nin asigaba camiila aada sugaysaa in wax kuu dabaqo adigana wixii aad keri kartay waad ka tagtay marka adiga waxaa weeyaan sunan badan oo mutaaxa laysa baynana wa bayna alcamali biha wax naga hor jooga ay jirin aan ka tegayna waxaan sheegaynaa طulaab اlcilmi inaan nahay wamaca dalika nuطaalib gayrana miman laysa min min min almuminiin almutaqiin an yutabiquu lana shariica bixadaafiriha hada waxaa weya mugaalaaat fi nufus waxaa la rabaa waxyaalaha adi horta qaba karti ina qabato yaa laga rabo ayna ayna salaamat sadr almuslimuuna man salima almuslimu man salima almuslimuuna min isyaanihi wa yadihi marka طulaab اlcilmi fi jaamica waaxida alaga yaaba qaarkood qaar kale inayna salaamin kayf ma huwa sabab waxyaala badan waxay ubaahan tahay icaadatu الnadr laaxid waayo laa yuhaalifu nafsahu hadhow ilaahay markuu ku xisaabinayo jamaacadaadi adiga inta soo keento isdifaaca lagu madhaa keligaa lagu xisaabina ma minkum min axadi ilaa sayukalimu rabuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan nin kale lagu weydiina ma laa ab walaa can jamaaca walaa can qabiila marka ilahay waxaad ku raali garayn lahayd waaa la rabaa laa tuqalid diinaka lirijaal meeshuu ku qaldan yahay ina tira lala liana allaha yuxaasibun meeshuu kaaga fiican yahayna inaa uga dayta ayan kaana dalika shaks marka waxaan ula jeedaa waxyaalo badan oo juz min tatbiiqi shariica ah oo calaa sabiili lfuraada dadka haddii wax iga gooni looga rabo ay samayn lahaayeen wixii wada leeyihiinna ilaahay waa u keeni lahay laakin in tansuru llaha yansurkum marka hore adiga lagaa rabaa inaad min nafsika ilahay inaad diintiisa u gargaarto ayb wa minhaa waxaa kamid ah an yarwiya araawi xadiiثa can jamacati baynahum اkhtilaafu fi isnaadihi falaa yadkuru اkhtilaafa bal tudraju riwaayatuhm calى اlاtifaaq wa minhaa waxaa kamid ah an yarwiya araawi xadiiثa inuu wariyo can jamacati baynahum اkhtilaafu fi isnaadihi jamaaca hal xadiid ad ka warisay laakin xadiidkii isku khilaafsan yihin marka shuyuukhdaada laysuu mutafiqiina calى hada اlxadiid baynahum khilaaf marka waxay ahayd inuu yihahdo xadathanii shayki hada alxadiid bihadihi ariiq wahada bihada ariiq wahada bihada ariiq ina sidaa usheegtida markaasuu wuxuu leeyahy falaa yadkuru اlاktilaaf اktilaafkii shuyuukdu xadiidka ka wari udhexey ma sheegayo bal tdruju ama tudraju riwaayatuhum riwaayadoodu waa laisdexgelina calى itifaaq calى anaha mutafiqa inay iswaafaqsan tahay dadka u okeysiinayo shuyuuk xadiidka uu ka wariyay iskhilaafsanayo oo wuxuu ka dhiga wax iswaafaqsan mithaaluhu waxaa kamid e riwaayatu cabdالرaحman bni mahdi wa mحamed bni kaثيir العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث فيr markaan hadda ulajeedada waxa weeyaan thawri xadiidkan سفyaan الthawri xadiidkan wuxuu ka wariyey shuyuuk saddex mansuur acmash wasil saddexdaasuu ka wariyey markaas waxay tusinaysaa inay iswaafaqsiin siduu asiga ada u yiri oy kulligood ka wada wariyeen an abi waail can camr bni sharaxbil can mascuud inay sanadkaa isku waafaqeen iyuu u tusinayaa hadda riwaayadiisa markaasuu wuxuu leeyahay wa waasil oo sheika dambeeya oo saddexaad ah inamaa rawaahu xadiidkan wuu wariyey can abi waail uu ka wariyey can cabdillaahi min gayri dikri camr بن shuraxbiil baynahumaa fiiri markaa kayfa lisufyaan an yajcala waasil aw riwaayata waasil fi riwaayat acmash liannahu acmash iyo mansuur waxay ka warinaya can abi waail can camr bni shuraxbiil can ibni mascuud baynamaa waasil wuxuu ka warinayaa can abi waail can cabd llahi mascuud amr bnu shuraxbil kuma jirto yaa sax e waa baab kala wa laakin waxa weeyaan waaqici riwaaya see weyaan inaad waasil ku dartid ma ahay lianna haaulaai ya sufyaan hum shuyuukuka walaysuu mutafiqiina fi sanad fakayfa laka an tajmacahum calى sanadi waaxidi wahum mukhtalifuuna fi ma baynahum taas waa marka waxaa laga hadlay markaasuu adiga waqis calى dalika waxaas waa badanya intaasna waxaa lagu ogaan karaa btakriij wa tatabuc طرق واctibaar aruwaat bacdihim bibacdin waa shay basiir jida wاclam anahu laa yajuuzu inuusan banaanen ogow tacamudu shayin shay in loo qasdo oo min alidraaj اmadkuuri idraajkii aan soo sheegnay sawaء kaana fi sanad am fi lmatni maxaa yeelay waxay noqonaysaa ninka hadduu u qasdo matn nebiga uusan lahayn inuu matnigiisa ku daro kadaab waa waana mawduuc xadiidkaas haddii sanadkii uu ku daro bitacamudne kadaabuu noqonaya laakiin wahmi wixii ah waa dhici kartaa sida sufyaan iyo keyrkiisa hadda kuwada dhacdo aima waaweyn waa kuwada dhacdo waxa weeyaan asaaniidii marka qaarkeed iska kaa kartaa bashar baa tahay liannu mi-aat yaad aada madaxa ku haysaa maalin inaad wahmisid baciid ma ah marka sida uu yihi ibnu maciin ana la ana ana laa acjabu min muxadiثin ida xadatha akطأ lakin acjabu min muxadiثin ida xadatha asaabahu liannahu inaad sax lagu keeno oo riwaayadka lakala bixbixiyo waxa weyaan taasaa la yaabin le lakin gafid waaba min min sunan اlbashar wakhuliqa اlinsaanu ضaciif ayb markaasuu i wahada nawcu qad sanafa fiihi khaiibu abu bakrin kitaabahu uu ku sanifay o alifay almawsuum lagu calaameeyey oo lagu magacaabay bilfasli liwasl mudraj waaa alfaslu lilwasl mudraj fi naqli magaciisa kaas wey waxaan soo sheegnay kitaab qiim qayim oo oo wixii sanad sanad ay culamada ka dhex gashay iyo wixii matni matni ka dhex gashay o dhan baa iyu meesha lagu sheegay ibnu xajar baa wuxuu ri kitaabkaas waxa weeyaan hadabtuhu wazidtu calayhi calى ma yaziidu calى nisfi xajmihi fasamaytuhu bitaqriib اlmanhaji ish bitartiib اmudraj maadi almuhim kitaabkaasna waa muhim jiddan weya النوع الحاadي والعشhروuنa معرفة الموضوع موضوعi oo la garta weeyaan wa huwa almukhtalaqu lmasnuucu waxau ri xadiid mawduuc maxaa la yihahda tacriifkiisa markaasuu ri almukhtalaqu lmasnuuc mukhtalaq mid la abuuray almasnuuc la sameeyey faraha lagu sameeyey wa yani laa cilaaqata lahu bikalaami rasuuli illahi markaasaa waxaa layihahda tacriifkan istilaaxi wa laakin mawduuc luq ahaan markii la yihahdo kamaa qaala ibnu dixya wagayruhu waxaa la yihahda l almulsaq haddaad tirahdo wadactu الshaya calى shay ay alsaqtu bihi alsaqtuhu bihi shaygaan haddaad kitaabkan kitaabkan dul saarta dirtaan hada mulsaq bihada marka xadiidka mawduuciga waa mid la dul saaray xadiidkii nebiga aanan xadiidka nebigana shaqo kulahayn kaa weeyaan markaasuu ri iclam waxaad ogaataa ana alxadiid almawduuca xadiidka la dejiyey sharu اأxaadiiثi ضaciifa axaadiidta daciifka kan ugu shar badan uba hada waaba lagu haystaa ibn صlaح ibaarada asiga waa loogu horeyey khaaabi baa yiri baa lyihi sidaas laakin sharu اأxaadiiث daciifa in la yihahdo ma ah لأna اlmawduuca laysa min اlxadiiث wa afعal التfdili inamaa yudaafu ilىa bacdihi hadaa tirahdid hada ajwad اashyaa aw arda ashyaa hada tamru arda hadihi anwac haddaad tirahdo tamri qayb kamid a wa ha iska xumaata lakin tamri wa lakin xadiid ضaciif hal xadiid mawduuc huwa min alxadiid la waa qism munfasil laa cilaaqata lahu bilxadiid asla marka in la yidhaahday ahayd sharu kalaami اlbashar in la yidhaahdo ooba xadiid ba aan ba lagu darin ba saasay ahayd walaa taxilu riwaayat liaxadi calima xaalahu fi ayi macnin kaana kalaam jamiil waay walaa taxilu riwaayatuhu xadiidkii mawduucahay in la wariyo ma banaano liaxadin uma banaano calima xaalahu xadiidkan inuu mawduuc yahay ninkii og ala anahu xadiid inuu yahay inuu ku wariyo ma banaano fi ayi macnan kaana macno kasta ha ahaada tarkiib ha ahaada tarhiib ha ahaada axkaam ha ahaada tafsiir ha ahaado ilaa maqruunan mid lala xariiriyo inuu yahay bibayaani wadcihi wadcigiisa in la cadaynayo in la in lala xariiriyo markii la sheega xadiidkan mawduuc waa xadiid ma aha in lagu darayo mooye in laiska wariyo ma banaano waxa weeyaan haddii la wariyo waxaa ninkii xadiidkaas dejiyey wuxuu horta soo galay man kadaba caleyhi mutaxamidan falyatabaw maqcadahu min annaar ninkaas waxa weeyaan nebigaa naar ugu bishaaray aljuwayni wuxuu uri ninkii xadiidi nebiga u qasdo inuu sameeyo kaafiru camalkiisi waa bura yakunu bidalika kaafira hadalkaas hadal munaasib jiddan weeyaan lianna waadica alxadiid musharicu wakaanahu yarfacu nafsahu fi masaafi illahi wa rasuulih diin u dejinaya التحليل والتحريم بالله ولرسوله haddaad adiga xadيid jidi معنaa مشhرca noqotay وأn تقulوا عlى الlahi ma laa تعlamuun waxaa leedaha culamada qul inamaa xarama rabي الفawaaxisha maa ظahra minha وmaa baطna aayadaas midba midkii ka dambeyso yaa kasii weyn وan تشhrikuu bالlahi ma lam ينزل bihi سلطاana waxaa kasii weyn وan تqulوا عalى الlahi ma laa تعlamuun إشhراak waa dmbiga أعظم dmbi وan تqulوا عalى الlahi لأnه إشhراak mع الاftirاa ولذلك إلh ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون marka الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الlahi ma suura geli karta لأnه qرآaنka hal hal xرف laguma deri karo ولذalika markay ogaadeen qرآaنka inaan waxba lagu deri karin yaa dadkii diinta kasoo horjeeday inay kharibaan doonayaan توجهوا ilى الحadيث لأن وجدوا فرصة أنه laa yazaaل هناaka جهوud bشhرية في زiyaadaة الحadيث markaasay ku dareen marka culamada waxay جمهuurtooda qabaan kabا'ر الذنوب kabا'ر الذنوب مhdد ninkaas inuu inuu mkld في الناar uu noqdo waxa weeyaan wax sahlan ma ah marka ninkaa ma laga hadlayo lakin hadda ninka laga hadlayo waxa weeyaan ninka xadيiث mawduuca adiga ma dejinin laakin adiga xadiid la dejiyaad warinaysa adiga marka laa taxilu laka riwaaya xadiidkii muslim uu muqadimada ku sheegay man xadatha bxadiiثin yura anahu kadib fahuwa axad اlkaadibeyn liannahu xadiidkan waxaa loo malaynaya inuu been yahay adiga waad wari soomaa beentiad qeyb ka noqotay liannaka shaarakta fi nashri hada اlmawduc ayb waa qeyb walidalika muslim fii muqadimati saxiixihi wuxuu iri nin kasta oo fahmayo xadiidka saxiixa midka saqiimka ka fahmayo ma banaano inuu nebiga wax u tiiri ilaa wuxuu huba maahin tirmidiyaa weydiiyey bukhaari xadiidkaanu man xadatha bixadiidin yuraa anahu kadib markaasu wuxuu iri laysa kulu man rawa xadiida daciif inuu soo galay umalaynay laakiin ninkii wariyey bukhaari aan dhahay xadiid laysa lahu aslun ninkii nabiga u tiiriyo akaafu an yaqtula fi waciidi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar inuu soo galo yan ka cabsanayaa markaa ma sahlana inaad adiga maanta hada xadiid daciif mawduucaadan wax ku lahayn laakiin aada mushaarig noqoto waxyaalaha la hubo inaad marka hore ku dadaashi yaa wanaagsan kutubaa jirta ulifat fi saxiix wa kutub culamaa xadiid ay saxiix yeeleen inaad ayadaas wax kasoo qaadatid marka xadiidka aadheshid kadib sharxiisa iyo faa'iidadiisa aad ku mashquulsha haddii kale khatiiray noqonaysa ilaa maqruuna bibayaani wadcihi bikhilaafi gayrihi xadiidka mawduuca waxaan ahayn khilaafsan oo min alaxaadiid adaciifa axaadiida daciifta kale alatii yuxtamalu sidquhaa run inay tahay iska suuragal tahay gudaha hooso xayثu jaaza riwaayatuhaa axaadiida daciifada ee riwaayadii waa banaan tahay fi targiibi watarhiibi calaa maa nubayinhu qariiba in shaa allah waa qowl ahli اlcilmi alaxaadiid الضaciifa في bاب الترغيب لأن العلماء الحديث غيرهم نحن إذا روينا في الأحكام حديثا تشددنا وإذا روينا في فضائل أعلام في فضائل الأعمال تساهلنا yaa laga wariyey waa qowl oo jiro weeyaan lianna tarkiibka haddaad khayr badan aada samaysid oo dee fi taxta madilata shariica wa qawaacidiha soo dhexgalaya khayr dheeraad unbaa aada samaysid haddii waxyaalo badan oo naarta i keeni laha aad ka carartidin dhibkuu keeni maysa meeshaasaa laga intilaaqay laakin maca dalika waxaa fiican tarkiib iyo tarhiib wagayrihi in axaadiid haabita can rasuuli lahi sal alla alay wasalam lagu kaafto ayb markaasu wa inamaa yucrafu waa la garanayaa kown xadiidi mawduucan inuu yahay waxaa lagu garanayaa biiqraari waadicihi ninka asiga dejiyay inuu qirto nin ay shalay wuxuu yihi xadiidkaas anaa anaa samey wax jira ma ah waxyaalaha lagu gartay kamid tahay ibnu daqiiq alciid baa wuxuu yihi siday taas ay calaamo ku noqonaysaa ninkii shalay been sheegay inuu iqraarkiisa hadda been ku sheegay aaminka manihi waxaa laga yaabaa xadiid oon been ahayn inuu yihahdo beena ilan wuxuu rabaa asiga xadiidka nebiga inuu la dagaalamo mid aan jirinna waa samey mid kaloo jirana inuu ku yidhaahdo midkaa ma jiro anaa abuuray walaysa bibaciid marka dadaa saas u fahmay kalaamka ibnu daqiiq alciid waxaa la yidhi saasna ma ahane ibnu daqiiq alciid wuxuu u jeedaa ninkaan xadiidkan anaa dejiyey oo abuuray hadduu yihahdo yani laa yadulu qaطca calى anahu mawduuc lakin yu'kadu bqowli calى anahu mawduuc lakin laysa qaطciya liannahu laa yu'manu an yakdiba fi thani kama kadaba fi lawali sidaasuu leeyahy laakin ma aha macnahiisi in ninkii iqraarkiisii la diidaya ma aha hadda fiiri nin hadduu yimaado ninaa la dilay maqtuul ninka yaa dili yaa dil nin hadduu yimaado anaa dilay hadduu yihahdo hal naqbal biqraari wala la naqbal maca anahu faasiq wala la ninkii nin muslim dilay hal huwa faasiq am la irtakaba kabiirata min kabaa'ir dunuub walmurtakibu lilkabiira maada faasiq wamaca dalika qabilnaa iqraarahu fi qatlihi sax wala la marka ma aha mujarad iqraarka waa la qabalaya waana lagu camal falayaa laakin laysa macnaa dalika ninkaan haddii wiil a ninka anaa dilay alaysa min almuxtamal an laysa huwa alqaatil nacam waxaa dhici karta inuu dadaa saas iska aba ah dadaa bisababin aw biaakhar nin baa waxaa la yihi nin maqtuul ah oo meel yaal iyuu soo maray wax buu isaga soo gowraacday mididiisoo dhiig leh iyo dadkiioo soo cararayo nin fulaan waa dili maqlayo asigoo mididiisa dhiig ay leedahay i iska hor yimida dab waa la qabtay waaa l qariina qawiya markaasa ninkaa ma disho anaa dilay waa la waa la rogroge waa la rogroge ninkii waa lasoo qa miiskaa la gey markii la dili rabay ninkii qaatilka ahay marku soo maqlooro ninkaan joojiye ninkaa ma dilin anaa dilay markaasaa ninkii lasoo qabtaa layiri war maxaa igu ictiraaftay waxaadan samayn yaa idin rumaysanaya buuri nin meeshaan dhiiggiisa uu socdo iyo anuu mididayda diigka daadanayo iyo dadkii oo sanaadina iska hornima daan ilaada ma binaxbeega qaadanay marka inkaar laa faaidata min sidii oo oo ninkii xaakim u martiyey xaakim taa- ninkii ugu ugu karan badnaa carabta inuu inta habeen u martiyey waasaanay ahaysa markaasuu yahay waayahay yahay hal shay xataa ma usa siin galaas bi subixi waaga hadduu bari wax wax usoo wada ay jirin maradiisa ka dhabaan dhawdu iska baxa dadki yaa ka horyimid markaa min min ayna aqbalta adig markaasu min xaakim daa'i markaasaa xalay maxaad hade karam iyo maaad wanaag soo heshay markaasuu uri la xadit walaa xaraj bur saan xalay leymaiaad wax la koobi kara maba aha bur marka xaakim wuxuu rabay ninkaan inuu ogaado min jumlati dadka ka hor yimid u qeyb ka yahay asiga ma yaqaano weji ahaan markii uu dadkii kala tagay inuu qabtooda yaa cabdallahi aniga xaatim xalin aad ii martay waxbana kuma siin marka maxaad u leedahay xali waa markaasu wuxuu iri gaajo inay igu dhacdo haddana be leyg beenayo labadaas inaan isku kulmay aan xali waana gaajoodi maanta hadda ana xaatima isoo qadiyey wax ima siin kadaab ay dadka dhan ii yaqaanaan buuri markaa wixii ka dambay marka aqal taqdiir wuxuu iri musiibada waabay dhacdeen an balaayada isku sii fogeen marka laysa kul man اctarafa anhu qad qaala alxaqiiqa waa اxtimaal waarid a ah wya ayb wainamaa yucrafu kown xadiida mawduuca biiqraari waadici ninkii xadiidkaas dejiye hadduu qirto waa lagu garanaya aw maa yatanazalu manzilata iqraarihi aw maa yutanazalu manzilata iqraarihi ama iqraarkii wax lamid ah oo calaamaadkii ninkii oo oo macnaha eh, xamaamkii gowracay oo haddaan soo marnay oo kale ninkii oo la dhihi jiray axmed ibn cabdillaahi aljuwaybarani aljuwaybari ninkii lalahay oo markii meel laysku khilaafo layiri ah, hal samica xasan basri min abi hurayra ay dadka isku khilaafeen oo yihi xadaanii fulan fulan can الnabiy anahu qaala samica alxasanu min abi hurayra xadiid lafdiga ibn xajar wuxuu i hadihi lqisa rawaaha albayhaqi fi lmadhali bisanadi صaxiix wax oo la abuurtay ma wax jira marka taas oo kale manzilat iqraar waayo nin oo yihi anaa benshe wax ma dhaanto hal rasuul sal la alay wasalam yaqul ina xasan basri sayastamic a kalaam faadiha ayb waqad yafhamuuna alwadca xadiidka mawduuca inay fahmaanaa dhici karto min qariinati xaali raawi aw ilmarwiy xaali raawi ninka wax warinayo calaamaadkiisa markii la fiiriyo iyo hadalkiisa uu sheegi jiray iyo xadiidka la warinayo in la ogaado aa laga yaabaa mujarad aad fiirisa waxaa laleeyahay ama alqariinatu fi lmarwi waa badan tahay in xadiidka min khilaali lafdihi lagu garto inuu mawduuc yahay waa badan tahay laakin yascubu min khilaali raawi wa wa waa adag tahay ninka beenlow kasta uu yahay yani laysa daliilan inuu la mujarad ana fulan rawaa anahu mawduuc in la yihahdo way adag tahay markaasaa waxaa la yihi faqad wudicat axaadiiثu طawiila yaa la dejiyey yashhadu biwadcihaa ou qiraayo rakaakatu alfaadiha wa macaaniha lafdi rakiig waa lafdi oo qaab daran weeyaan rakaaka لأnnahu nabiga afsaxu man naطqa bالdar wa huwa اladi ucطiya jawaamiع اlkelim waqad اkhtasara lahu اkalaam kalaam taafiha ah oo macno aan lahayn oo laysa kama qaala rabic bnu khufay ina lilxadiiثi dawءa ka dawء الnahaar yucraf wa ina lilmawduuci dulmata ka dulmat leyli tunkar marka xadiidka rasuulka ninka in badan markuu ku dhex jiro yani wuxuu helayaa marka dambe khaasiya iyo malaka yaqdir ana hada alxadiid yumkin an yakuna min kalaami nabiy wahada laa yakunu in la yihahdo laakin ishkaaliyadu waa l rakakat alfaad waxaa ku imaan karto liana alaxaadiida minha maa ruwiya bilmacna walaysa kulu man rawa alaxaadiid calaa mustawa min alfasaxa marka waxaa dhici karto bacdu man cabara can kalaami الnabiy inuu lafdigu rakiik yahay marka rakaakat lafdi waxdaha laysa daliila calى wadci lakin rakaakat lmacnaa waliya laham macno aanba la qaadan karin haddii uu yimaado oo waxyaalaba an laa yanbagi an yunsaba liakar الnaas fadla can الnabi sal ه alay slam waa la dhaafay walaqad akara aladi jamaca fi hada اlcasri almawduucaati fi naxwi mujaladayni faawdaca fiha kahiira mima la daliila calى wadcihi walaqad akara waxaa badi buuri aladi shaksigii jamaca kulmiyey fi hada اlcasri almawduucaati jamciyey fi naxwi mujaladayn fi hada casri wuxuu ujeedaa lii ibn jawzi kitaabkiisa mawduucaadka cibaara can mujaladayn yuu ahaa ibn ljawzi mutaqadim calى bni صلاح lannahu waxaa weeyaan fi nihaayat اlqarn الsaadis yuu dhintay yani hamsa miya sabca wa tisciin ibn اljawzi kitaabkiis macruuf waay wahw wahwa alaslu fi hada اlbaab dadki gadaashiis yimin maa bayna mukhtasirin likitaabihi wamutacaqibin calayhi wa muctaridin ilaa gayri dalika laakin kitaab asal aw markaasuu yihi faawdaca fiiha ay fi tilka alaxaadiid kahiira uu dhex dhigay yani fiihi baa ahayd inuu yidhaha kitaabkaas ama fiihi fiiha fi lmawduucaat sax faawdaca fiiha ay fi lmawduucaati kaiira buu dhex dhigay mima laa daliila calaa wadcihi wax inuu mawduuc yahay tusinayna ay jirin ayb wa inamaa xaquhu kaas xaqiisa waxay ahayd an yudkara fi mutlaq axaadiid daciif in axaadiida daciifta a lagu daro un bay ahade in laga mid dhiga mawduucaadka ma ahayn qaliil jiddan ibn ljawzi wuxuu leeyahay kitaab alcilal almutanaahiya la yihahdo fi kitaab mawduucaat waxaad arkaysaa qad dakara fi aad fi lmawduucaat axaadiid xaquha an tudaca fi axaadiid fi lcilal almutanaahiya wa wadaca fi cilal almutanaahiya axaadiid kaana xaquha an tudaca fi lmawduucaat laa shaka ibn اljawzi xataa fi xadiid صaxiix muslim wa abi daawuud axaadiid badan oo mawduucaadku ku sheegay tcuqiba calayhi min qibali suyuudi wagayrihi waxaa weeyaan axaadiid aan yarayn oo mi-aad gaaraysaa lagu qabsaday oo laleeyahay mawduuc ma gaaraysa daciif waay asigaa wuxuu ku leeyahay xadiidkan waa mawduuc liana fiihi fulan wahwa majhuul kayfa majhuul yakun xadiidu mawduuca wa shay kaiir fulana ku jiro waqad dacafahu ibnu maciin kayfa man dacafahu ibnu maciin yakun xadiiduhu mawduucan wa waxyaalo oo min min min albadahiyaad ah oo la heli karaa ku dhex jira kitaabkaas markaasuu musanifka wuxuu iri wاlwaadicuuna lilxadiiثi asnaafun shantii saac waa gaar mala joojina waa la dhamaystira maasha allah allahuma zidhum sabra wahabaata wاlwaadicuuna lilxadiiثi xadiidka kuwa dejiyo asnaafun weeyaan noocyaad wa acdamuhum waxaa ugu daran dararan xagga dhibka waxaa ugu weyn qowmunaa ugu weyn oo min almansuubiina lizuhdi zuhdi loo nisbay wadacu lxadiida bay dejiyeen ixtisaaban ayagoo ajir gurubsanay fii maa zacamuu waxay sheegteen fataqabala annaasu mawduucaatihim ay ka dadkii wuu ka aqbalay dadkii way ka aqbaleen mawduucaadkooda hiqatan kalsooni oo minhum min annaasi bihim bi haaulaai zuhaad lagu kalsoon yahay nin oo salaaxa oo zuhdi lagu yaqaano ya xadiid hoos ka abuuraya caaw dadkii waxaa leey waa insha allah xadiid fiican nin wanaagsanaan noo sheegay aa leeyahay marka kuwaasaa ugu shar badan kuwa kale waaba la iska ilaalinaya waaba lagu yaqaanaaba sidoodaba walidalika malig wuxuu ri adragtu sabciina min aلzuhaad o ma adri yaqul lam arwi can axadi minhm xadiiثa لmaada qاl لأnhm laysuu min أhlih وlaa yacrifuuna ma yuxadiثuuna bه marka waxa weeyaan ma kul man taصadىa للxadiiث yuqbl minh marka زuhaadkaas صalaaxa ka muuqdo maعa dalika diinna malah oo n waa weyaan dadka ba u muuqdaan maaina min khilaali quluubihim وabawaطihim faasida in xadiid nebiga inuu ku abuurtay u bareeray nin wanaagsan ma ah laakin yakdacu الnaasa bisalaaxihi bisalaaxi daahirihi sidaas weyaan dadkaasaa ugu daran buy fataqabala الnaasu dadki waxay ka aqbaleen mawduucaatihim xadiidkaadkii ay dejiyeen hiqatan minhum dadka ayagoo kalsooni ku bixina bihim iyo wa rukunan ilayhim uma nahadat waxaa u gurmaday jahaabidat اxadiidi xadiidka kuwooda yani cilmigiis jehbad waxaa la yihahdaa ninka alcaalimu bilxadiidi wa culuumihi yani dadka cilmigiisa yaqaano ku-xayl dheer bikashfi cawaariha axaadiidtaas ceebtooda in la faydo iyo wa maxwi caariha iyo ceebtoodana in la tiro macnaha waxaa weeyaan dadka masaakiinto dadka waxba ka aqoonin unbay axaadiidtaas ku socotay mooye dadkii jahaabidatulxadiid a way ka soo saareen marka dadka axaadiida dejiyo haa-ulaaءi الzuhaad dad waxaa jira zanadiqa la yihahdo yadacuuna اaxaadiida istikfaafan birasuuli الlahi wa diinihi kuwaasaa ugu xun zanadiqa waxay idhahen diintan iyo dadka qaati lama la dagaalami karno wajhan liwajhin laakiin intaan galno hoos aan ka fasaadino zanadiqa saas uga yani qowm kufaar qad cajazuu can muwaajahati muslimiina liquwatihim lakin qaluu naxnu nuxaaribu اlislaam min daakhili islaam natadahar biislaam walaa nakunu islaama falidalika axaadiid aan la koobi karin ay dejiyeen waa qeyb wa waxaa dadka oo waadiciinta kamid ah sida had imaan doonta karaamiyadii qoladii la dhihi jiray oo naxnu nakdibu lirasuul lah laa nakdibu caleyh yihaahdeen qola oo zuhaad ah qola mutacasibat اfuqahaa oo axaadiid aaraa annaas jacaluuha axaadiida marka asnaaftooda way badan tahay waxaa ugu daran oo ugu badan inta laga soo naqliya alqasaasuun dadka qisada maanta dhan wax buu alifaya wax lala yaabo dadka inuu ka wariyo awgeed iyuu u samaynaya marka waxyaalaha keenay kamid tahay wa fii ma ruwiina can imaami abi bakrin الsamcani waaba kana ana bacd alkaraamiya dahaba wuxuu ku tegay ilى jawaazi wadci اxadiiثi xadiidka in la deji karo fi baabi targiib wa tarhiib waay le diinti diintaan ba ugu adeegeynaa oo dadka diintana waa kusoo jeclaysiin axaadiid been xumaantana de xadiid been aan ugu digaynaa macnaha waxay ka dhigan tahay diinta islaamka kaamil ma ah waxyaalo badanaa ka dhiman oo dadka ay u baahan yihiin in khayrkana loogu tusiyo shartana looga digo saasay macnihii ka dhigan tahay marka laa farqa bayna man yadacu calى rasuuli fi targiib wa bayna man yadacu aleyh fi lxalaal liannahu kadib waay waman kadaba calى rasuuli illahi fahuwa mustaxiqu lilcuquba uma ina alwaadica ninka xadiidka dejinayo rubamaa sanaca xadiidan inuu sameeyaa dhici karto min cindi nafsihi inuu ka sameeyo farawaahu markaa dadka u wariyo wa rubamaa waxaa dhici karta akada kalaaman inuu qaato libacdi اlxukamaai aw gayrihim kalaam qurxan intuu helo u yah wallahi kan dadka waa la marsiin karaa almacidatu bayt da xub limaani min alwaطn wa wa wa hadduu saas yihahdo l wallahi kalaamka kalaam jamiil o xadiidu ka dhiga fawadacahu calىa rasuuli الlahi wa rubamaa galita gaalitun nin gafay inuu iska gafaa dhici karto oo fa waqaca ku dhaca fii shibhi lwadci wadciga wax u dhow min gayri tacamudin ninkaas dembi kuma laha kamaa waqaca lithaabit bni muusa azahid fi xadiid man kahurat salaatu bileyli xasuna wajhu binahaari xadiidkan wuxuu nagu soo maray musatunadar laakiin maadaama dad cusub ay nagu jiraan ulajeedadeeda waxaa weeyaan ninkaa markuu sheekiisa u yimid wa kaana shayku yumli axaadiid sanadkii markuu dhameeyey an ibn an nabiy sala allahu alayh wasalam yuu istaagay ou le dadka ha diyaar garoobaan markaa matnigii nabigaa la gelaya markaasuu thaabit ilbunaani oo markii yimid yuu arkay ucjiba bihi yani bisafaai wajhi wa salaaxi daahirihi eh, markaasuu asigoo ula jeedo man kafura salaatu bileyli xasunat xasuna wajhu binahaari haabit asigaa lagu ammaano waayo asigana wuxuu uhaystaa inuu xadiidkii oo hadda matnigii sanadkii la sheegay xadiidkiisi inuu leeyahay markaasuu qoray markaasuu muddo badan qaala rasuul lahi sal اlau alيه wasalam man man man kahura salaatu bileyli xasuna wajhu binaar udabakisi marka daahir ahaan xadiid mawduuc uu eg yahay oo waaba mawduuc laakin mawduuc waxaa la dhihi karaa ida kaana saaxibahu tacamud wuxuu yihi mithaal uwina can abi cismata wa huwa nuux nuux ibn abi maryam hadda fiiri ibn abi maryam ninkii hadda xadiidka saciid ibn abi maryam hiqa min ahiqaat ninkaana nuux ibn abi maryam axyaana ibnu abi maryam a labadooda la isla yihahda ibn abi maryam haddaad maqashay hal huwa saciid ahiqa aw huwa nuux ljaamic nuux ljaamic alira beentu wuxuu unoqday masdar nina waxaa layihi ninkaan ibliis ah waxaa layihi ninkaas meesha aad geysay ayaa xumaanteeda lala yaab markaasuu yihi ninkaas aniga ma dhumin anigaaba dhuminta kasoo qaata bu masdar lidayaac wadalaal weya marka nuux maryam waxa weeyaan waa ustaad lwadaaciin أنhu qiila lahu waxaa lyidhi min ayna laka inteed ka keentay can cikrima can ibni cabaas fi fadaaءi qur'aani suurata suurata yani axaadiian oo suuro kasta fadli u samaysay man qara'a suurat baqara kada min qara'a suurata ali cimraan kada wfadl kada intay ka keentay faqaala wuxuu uri inii ra'aytu الnaasa dadkii baan arkay bu uri qad acraduu inay ka jeesteen can qur'aani waاshtaqaluu inay ku mashquuleen bifiq abi xaniifa iyo wamagaazi mxamed ibn isxaaq inay ku mashquuleen qur-aanka ay ka jeesteen fawadactu hadi اaxaadiid baan dejiyey xisbatan ajir grubs daraadis aan u yeelo inan ka soo jeediyaan uu talagalay buuri markaasaa la yihi ma been baa dad ugu yeeraysa marka nuuxi jaamica lagu magacaabo asiga hadeertaan inuu beenloow yahay asaaba kartayba laakin gariib waxaad arkaysaa axaadiid fii fadli اlqur'aan wa suwarihi mawjuuda fi kutub الtafsir bikahra wa hiya manqula min man min nuux cajiib yani dadki waxaad moodaa sidii faraashadii oo waxaa weyaan meesha dabka isaga dhacaysa waxaa way khatiira jiddan inaad kalaam اllahi tacaala kalaam aada ogtahay mawduuc min bashar sakiif u dejiyey inaad tafsiir likalaam illahi wa tarkiib fiihi aada ku sheegtay oo qur-aanka aayaadkiisa waadixaadka fi fadli qur'aan aad ka leexatay waxa weya khudlaan way runti walidaalika ninka tafsiirka akrinayo oo dadka inaad u sheegtay doonaysa maanta wax ay suuradan ku jeclaadaan nafsa nuuxaad la darajo noqonaysa marka waxa weeyaan wax kasta ina aalibulcilmi inuu dadka ka duwan yaha la rabaa wahaakada xaalu alxadiid awiil na waa lamid aladi yurwى can ubay bni kacbin can الnabiy sal اlه alيه wasalam في فضل القرآن sورة sورة بحث باحث عن مkرجهi xdيiثkaas oo بي بن كعب laga wariyey oo في فضل sور القرآن بن عbاس ee tii hore tna laga wariyey بي nin baa raadiyey عan مkرجهi nin محب oo مؤmل بن اسماعيل yihahd xdيiثkaan yaabay bu marka ninkii i sheegay aan dabada qbsaday marka mن حdثka bه an markaasaa wuxuu ri fulaana ii sheegay basruu jooga waa waxayn waan u tegay buuri man xadathaka nin waasil joogo yaa ii sheegay waa waxayn ninkii aan u tegay buuri fulana ii sheegay meeshaasuu jooga saan u daba socday markii dambo ninkaas gurigaas ku jiro ya xadiidka noo sheegay buuri ninkii aan ugu dhakala isagoo qolo la fadhi markaasaa min ayna laka fadaair qur'aan can ubay bni kab an ubay bni kacb suura suura markaasuu ri ma ahane anigaa dadka waxaan doonay bu ri inuu himadooda ku kaciyo lam yuxadithnii bihi axad inamaa ana aladi wadactu marka musanifka abhama dalika arajul wa ashaara ila qisa wuxuu ri baxatha baaxithun can makraji xadiidkaas meeshuu ka yimid uu raadiyey xataa intaha intuu uga dhamaado ilaa man shaksi ictarafa u ictiraafo bianahu wajamaacatu bianahu wajamaacatan wadacuuh wa jamaacatan taas waxay ku cadfan tahay damiirkaas wdamiir yajuuzu in kaana fi maxali nasbi yajuuzu caطfuhu alcaطfu calayhi biduuna ish faasilin laakin hadduu marfuuc ahaan lahaa laabudda ish min faslihi laqad kuntum antum wa aabaa-u liannahu wa jamaacatan asiga iyo jamaaca la joogto wadacuuhu inay dejiyeen xadiidkaas fiiri marka wa ana ahara alwadci labayinu calayhi calى xadiidi ubay bni kacbi fi fadaa'il qur'aan walaqad akطأa alwaaxidiyu almufasiru i waman dakarahu min almufasiriin fi idaa'ihi tafaasirahum buuri waxaa aada u gafay waaxidi ninka la yihaahdo dad badan oo culamaa luga qeyb ka yahay haddaad maqasha naxaas faraa maxaan ku yihahdaa akfash kulligood waxay leeyihin tafaasiir min xayثu luga qw aqwiyaa ku yihiin lakinahum laa yumayizuuna bayna alaxaadiid marka waxay ku gafeen io waman dakarahu xadiidkiis mawduuca ninka sheego min almufasiriina waxay ku gafeen fii idaa'ihi xadiidkaas ubay bni kacbi fii fadaail qur'aan ay dhex geliyeen tafaasiirahum ay dhexgeliyeen ay ku gafeen buuri yani wax la og yahay inuu mawduuc yahay inay u way way ku gafeen buuri wallahu aclam sala allahu wasalam ala nabiyina maxamedi waalihi wasaxbi ajmain